wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib isnina taariikhdana ay ku beegan tahay kowda bisha koowaad ee labada kun afar labaatanka qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland ayaa xalay saqdii dhexe la shaaciyay iyadoona xildhibaanadaasi ay ku jiraan toban iyo toddobada xildhibaan oo muranka xoogan uu ka taagna ee kasoo jeeday deegaanada s c saameynta ka dhalan karta ee khilaafka saanka ka taagan magaalada garowe waxaa la sheegayaa in xiisada ay ka taagantay mucaaradka arrintaas way soo horjeedaan barnaamijka intuu ku jiro arrintaasi ayaan xooga saari doonaa sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan duqaymo xoogan ayaa ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka baay waxaana la sheegayaa in la bartilmaameysay saldhigyo maleeshiya al-shabaab ay ku lahaayeen magaalada buulofulay ee gobolka baay qodobadaasi iyo wixii nagu soo kordhay xubintii kalmaan ayaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan oo mar kaliyo falqaynta wararka dowlad iyo shicibe dumar iyo rag dowlad iyo shicibe dumar iyo rag soomaali way isku duubantoo dan loo dadaalayaa soomaali way isku duubantoo dan loo dadaalayaa diidayo shaqaada loo daariiray daawanayo diidayo shaqaada loo daariiray daawanayo waa dalkaagii doqonyohow waa dadkaagii dabbaalyohow waa dalkaagii doqonyohow waa dadkaagii dabbaalyohow waa digniine waa digniine waa digniine isdaryeeloo dad ka soo raacwaa digniine isdaryeeloo dad ka soo raac degmiyoo reer duul walaalaa runa degmiyoo reer dabciyo diin wadaaga diradiraga tuugee kala dilaayo dabciyo diin wadaaga diradiraga tuugee kala dilaayo doonayo inuu kala dilaalo duubu qaato doonayo inuu kala dilaalo duubu qaato waa dalkaagii doqoniyohow waa dadkaagii dabaalyohow waa dalkaagii doqoniyohow waa heestaasi waxay dahfur u ahayd barnaamijka falqeynta wararka oo subaxba ad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho guddiga doorashooyinka maamulka puntland ayaa xali sakhdii dhexe waxay shaaciyeen xildhibaanada cusub ee baarlamaanka puntland ee dooranaya madaxweynaha soo socda iyadoona arrintaasi ay muddooyinkii dambe muran xoogan uu ka taagnaa xildhibaanada lasoo xulay ee maanta la dhaarinayo ayaa waxaa ka mid ah toban iyo toddoba xildhibaan oo a c c ku matalayay baarlamaanka puntland oo isimada a c c ay kasoo horjeesteen guud ahaanba shacabka ku dhaqan deegaanadaasi hase yeeshee madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa markaasi la sheegay in xildhibaanadaasi uu si qasaba ah kusoo xulay oo kusoo daray liiska xildhibaanada dad la yaqaana ayaa ka mid ah xildhibaanadaasi oo markaasi muddo maalmihii e c ay dagaalka xoogan kula jirtay ee maamulka somalilan ay markaasi aada ugu soo muuqanayay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wararka ayaa waxa ay sheegayaan in saakii xarunta baarlamaanka maamulka puntland la dhoobay ciidamo aad u tiro badan kuwaasi oo la sheegay in ay markaasi doonayaan in si loo dhaariyo baarlamaanka puntland ayna ammaanka u sugaan siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada s c ayaa arintan ka hor yimid waxaana la sheegayaa in ilaayo haatan aan weli wax warah kasoo bixin laakiin saacadaha soo aadan ay soo saari doonaan war ay markaasi kaga hor imaanayaan liiska xildhibaanada lagu soo diray toban iyo toddobada xildhibaan oo s c ku matelaya baarlamaanka puntland falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya cabdi xaashi cabdisalaan ayaan wax ka weydiiyey doorashada maamulka puntland oo muranka xoogan uu ka taagan yahay iyo saameynta s c ay ku yeelanayso in toban iyo toddobadii xildhibaan ay kasoo horjeesteen lagu soo daro liiska baarlamaanka puntland ee saaki la dhaaranaya bismillahi raxmaan raxiim waa sidaa sheegtay guddigii doorashada dowladgoboleedka puntland muddaba laga dhowrsugayay ugu dambeyn xalay ayuu ku dhawaaqeen liiskii xildhibaanada cusub ee dowlad puntland uu yeelan doono waxaana ka soo muuqday xildhibaanadii runtii dooda badan ka taagneyd oo dhanka a c c khaatumo ka imaanayay maadaama horey maamulkaasi odo dhaqameedyada a c c ba ay gaashaanka runtii yani yani ay u diideen mataqaana in dhankooda wax ka imaan doono soo xuli doonaan ay uusan jiri doonin maamulkooda inay taageersan yihiin arrintaasoo murun badan ka dhex dhalaysay mucaaradka iyo xukuumadda hadda jirtaba laakiinse ugu dambeyn waay liiska ay kasoo muuqdeen marka arinta ugu ballaaran hadalhaynta badan oo maanta eh, ka dhex doonto eh, mudgoboleedka puntland iyo iyo isisii khaatumo waxaana la filayaa jawaabtay ka bixin doonaan maamulkaas laakiin haddaa u gudagalna saameyn eh, yani ku yeelan doontaa waxaa eh, dowlagoboleedka puntland in uu soo magacaabo dabcan eh, guddigiis doorashada ay liiskan kusoo daraan xildhibaano a c khaatumo ka socdo waxay muujinaysaa wali in puntland sheegashadeeda goboladaas inay puntland ka tirsan tahay ayaa weli mataqaanaa eh, laga fahmayaa oo sii jiri doonto somalilan horey u sheeganaysa goboladaas marka culeys cusub ay ku tahay maamulka a c khaatumo oo runtii muddo badan wakti gelinaya inuu helo madax banaani dabcan oo si uu u noqdo maamulka madax banaan dowlad goboleedka puntland iyo somalilan marka rajadaas ayaad moodaa in ay yani eh, dhanka s c runta ay ka noqon doonto mid aada usii yaraanayso hadda siciid maanta baarlamaanka si loo dhaariyo xaruntii baarlamaanka wuxuu geeyey ciidamo u tiro badan markaad fiirisid soo awood ma sheeganaya madaxweynaha hadda muddada kasii dhammaanaysa ee doorashada ku wajahan tahay eh, marka loo fiiriyo horta sheegashada eh, madaxweyne sacuud cabdulaahi deni isku daygaas mudoway soo dabcan soo jirtay eh, hore waatay gacanku hadal mucaaradka iyo xukuumadaba eh, runtii soo yani hore ugu soo dhexdhacay laakiin si walbay ahaataba dabcan saaki waxaa la filaya xildhibaanadaas cusub dabcan in la dhaariyo sidaas darteedana sababta loo geeyay ciidamada meesha ay tahayna in hadda laga baqayo dabcan caqalad inay ka timaado dhanka mucaaradka oo suluugsan ayaa laleeyahay qaar kamida mucaaradku liiska xildhibaanada soo baxay ayagoo sheeganaya in ododhaqameedyadii saxiixyadoodii qaar kamida dabcan la bedelay waraastii s c dhinacooda ka imaanaysa ku eedeynayaan in madaxweyneha isagu soo xushay marka taa unbay dabcan sida muuqata laga baqayaa in hadii rabshada ay timaado runtii dabcan in eh, ciidamadaasi ay eh, amniga sugaan si aan loo carqaladeynin xildhibaanada dhaarintooda waxa ugu weynna waxay tahay haddii ma xildhibaanadaas la dhaariyo dabcan hadda sidaas ay dabcan eh, ansax ku noqon doonta ansax ku noqonayaan dhaliisha iyo mucaaradku dhaliishoodana hadda dabcan rajadoodana way iska soo gabagaboobi doontaa mar haddii dhaarintaa la sameeyo hadda marka maxaa xal ah hadiiba a c c kaatuma lagu soo daray xildhibaanadooda liiska mucaaradka ay cabanayaan lagama yaabaa in gacanka hadal ka dhaco umalen maa gacanka hadal inuu dhici doono sababtoo ah eh, culeyska ugu weynaay oo runtii siciid la saaray waxay ahayd in doorashada uu dadejiyo eh, laguna doorto madaxweynaha cusub lixdan iyo lixda xildhibaan puntland horeyba waxa uu dooran jiray dabcan tanaasul badanna uu soo sameeyey Eh, orodhaqameedyada waawaanta ka dhex waday runtii waxaan u malaynana culeys ay saari doonaan saankai mucaaradku in ay iyaguna dhankooda markooda tanaasul badan ay muujiyaan eh, runtii dabcan waana laga yaabaa laakiin saadaasheeda markaa aniga aan dhindheeyo u malayn maayo dabcan arrin aada usii xoogan oo khilaaf feerkaas gacan ka hadal gaarsiin doona in ay ka dhex dhalan mucaaradka iyo xukuumaduba waxay la tahay arrin eh, dabcan in xildhibaanadan la marin doono ayna runtii dabcan eh, halkaas eh, loogu sii gudbi doono doorashadu waayo horeyba waxaa u dhici jiray in eh, xukuumadda markaa joogtay soo magacaabaan xildhibaano sidan oo kale muran isqabqabsiba hore waa ugu jiri jireen waana iska dhaqan soomaali ah sida hadda liiska xildhibaanada ka muuqatana hadda mucaaradka naftarkooda kuraas badan ayagay soo saarteenna dabcan way ka dhex muuqataa Eh, waxaana iska jira runtii eh, dhaqan soomaaliya iska ah eh, hadda hebel ayaa ugu musharaxa hebel ayaa ama dabcan madaxweynaha markaa joogo ayaa codadka ugu badan helay camal dabcan hadhoodina hoolka doorashada marka la tagana isbedel ayaa dabcan wax walba iman karo laguma kalsoonaan karo dabcan waktiga siyaasada soomaaliya marka la fiiriyo dadka ay soo saaranayaan musharaxiinta mucaaradka iyo iyo muxaafadka markaa qofkasiyo doonayaba wax walbaa isbedeli kara laakiin arinta eh, eh, aad loo hadalayo waxay tahay saameyn intay leeg ayay ku yeelan eh, yani ku keeni kartaa xiriirka maamulka cusub iyo puntland xildhibaanadan a c c maadaama ay kasoo dhex muuqdeen xildhibaanada cusub dowlad goboleedka puntland taas waa arinta laga doorsugayo iyo jawaabta maamulku laakiin ana waxay la tahay odayaasha horey go-aankii u gaareen runtii waxaad mooda culays badan inuu ugu imanayay dadka kasoo jeeda dowlad goboleedka puntland goboladaasba odayaashana lagu dhaliilay in puntland abaalkii gashay aanan sidaan ay mudnayn badbaadada puntland odayaashana ka shaqeeyaan ay ahayd marka waxay ila noqon doontaa inay ka gaabsan doonaan ayagoo ka dhowr sugi doona dabcan isbedelka puntland ka imaan doona madaxweynahaas cusubna la filayo de in wadahadal arrimahaas ku saabsan ay ka wada yeelan doonaan mar walbana hadda eh, dad siyaasiyiin ah oo runtii danahooda siyaasadeed ka shaqeeya oo maamul oo runtii sheegto maamulkaas nuusan aqoonsanaynna inay ka tirsanaan dowlad goboleed wax cusub ma ahan somalilan oo kale dadku matalaa joogo somalilan waxay sheegtay inaysan aqoonsanayn marka waa wax siyaasada soomaaliya caado ka ah dabcan markii si loo eego hadda marka s c maxaa la gudboon mar haddii xildhibaanadii ay diidayeen lagu soo daray baarlamaanka puntland s c hadda eh, dabcan eh, hadalkeedii waxaad moodaa go-aamadeedii inaanan runtii eh, aanan la tixgelinin oo runtii laga tashay oo runtii hadda Eh, eh, eh, waxay diidanayeen dabcan dowladgoboleedka puntland ay samaysay hadda inay runtii dabcan ay hadlaan amase ay muujiyaan dabcan dhaliil iyo isku dayaan inay jawi khilaafeed ay abuuraan xaaladan doorasha puntland munaasab uma ah dabcan ayagu waxaa laga yaabaa dhexdooda buuq siyaasadeed in dabcan ay ka dhex furto laakiin waxa danta ugu jirta ay tahay inay ka dhowr sugaan doorashada eh, runtii puntland ka dhici doonto madaxweynaha cusub iman doonaan dabcan markaa kadib ay kala hadlaan damacooda eh, runtii eh, ku rabaan madax banaanidooda iyo dadkaas halkaas ku matalayo in aysan ayagu dabcan ku matali doonin culeysyada siyaasadeed jira ayaana dowlad goboleedka puntland ku qasbayo in xildhibaanadan dabcan soo magacaabaan horey aan u sheegay haddii todobadan xildhibaan dabcan aan lagu soo darin golaha cusub baarlamaanku arinta cuslaan doonto imaan doonta islaamaqaybsiga beelaha dib loo eego dastuur dib loo firiyo jaa cusub oo la aadi doono runtii oo khilaafyo badan keenayso taasoo marka daaqadaas iska soo xirayn ajligeeda ay xildhibaanadan ugu soo dareen haddana waxay ila muuqataa dabcan calaama su-aalkii saarnaa doorashada waqtigeeda maku dhici doontaa waxaad moodaa saakay in qidrad ay jirto laga yaabo waqtigii doorashada in dabcan ku dhici doonto kaasina waxa uu ahaa falanqeeyaha arrimaha siyaasadda soomaaliya cabdi xaashi cabdisalaan oo aan wax ka weydiinayay doorashada maamulka puntland oo muranka xoogan uu ka taagan yahay islamarkaana liiska xildhibaanada la shaaciyay lagu soo daray toban iyo toddobadii xildhibaan oo ay cabashada ka muujinayeen a c c khaatumo weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falanqeynta wararka gabagabada barnaamijka falaqaynta wararka ayaan isla soo gaarna waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa waan heesayaae sanad waliba howliyo howliyo dhibaatiyo wuxuu hadimale yahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kiinoo hagaage noqon loo haweeyaay kiinoo hagaage war waxaad ka tagtay qarka horeeyo hoodanaana dhaafe kuwa hadhayna dabada waa la hubsan doonaa kiino hagaage noqolo haweyakiino hagaage noqolo haweyaanoqolo haweyahay war walaysankagaasooydanhunama goradaano madisinad usub aragna weliba erjarnay kii bahi baabayey baasow bah kii bilaawadaw barwaaqaalaay kooy baasow bah baranbarabah baasow bah baranbarabah aryaa waxaad iska ilowday bugbagbugbagbugbag ururti aryaadhaha sanad cusub ducadiisa ma taqaaniina waxaa la yidhi eh. ilaahayow kan tegaaya haraatidiisana mooti kan imaa doonana hertidiisana dhaafi warana waxaan maqli jiray sanad eh. yahow curtow i samee wax badan warducada sanadka cusub ma taqaaniina waxaa kaloo la yidhaa eh. balada hore roran ta dambena reeban tan saarena raaran ta hoosena radeeban hareerahona riixan ta dhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeennu ku subo barta weligeed ku rushaysanaryaadhaha anigu waxaan dhihi lahay sanaateegaan saagotiinne aan soo socdow naa soo dhowow sanateegaan saagotiinne aan soo socdow naa soo dhowow shir nooga dhige sanadkii la soo dhaafay xaaladu waa xasiloonayd kan soo socdana waxaan rajaynayaa soomaaliyao nabada oo amni iyo kala dambayni ka jirto war alxamdulilah maadhaheed maxaad u qaylinaysaa wardasootil lagu yidhi dowladda xaalad dagaal ku jirdhaa waan walla weynay ma waxaa soo wadaan soomaalidii midowdo saxalkii baxyo samaatay urbawaaqloma muusa jibuuti ku soo saxeexay waar bashiirow subagweel ku daatay sina uma xumaade waa subax wanaagsane calankana salaama warbao goortaan usii socna soo laabateen war bashiirow adigaan war hayne madaxweyne muuse biixi waxaa itoobiya loogu soo dhoweeyey si lala yaabay goobta lagu soo dhoweeyena waxaa surnaa calanka itoobiya iyo ka oramada hayaay war calankii somalilan miyuu ka tanaasulay war soo dhowaynta madaxweyne muuse lagu soo dhoweeyey iskudhexkarasay ahayd <laughs> abasiiniyan iskunaytiyarugnagataywar madayo waxaas waa kii lagugu soo musaafuriyey soo dhowaynaya ma la yidhi arligeennan itoobiya ee amniga innagoo u dhalanno waan ilaashanaynaa waar somalilan waxba ka garan maysaane dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlo waxaa taa ka dambaysay oromoo loo qaaday beherbeher sawoojkeenna soo booqdayo agadnaba timaadeen baaraashawa aryadhaha somalilan sanadkii la soo dhaafay carabtii iyo shiikh isaaq iyo binu haashim kuma aysan nasan sababtoo ah mug oromay naqatay mugna irir samaalay naqatay sanadka soo socdana hadda waa la sugaa waxay naqa doonto waar cabdulla warmahay sida xildhibaan axmed khaliif wuxuu yidhi abtiriskeenni waa lagu wareersan yahay urba wuxuu kaloo yidhi xildhibaanku hadda annagu soomaali baana cid kale sirnama wadaagno hadda iyo kooba waar balbiya cab war ana welibaa jiray ma degana warkaadu baldoon isugu beer eh. waha kuugu daran sheeg eh. halagaa daweeye warbow buntland warkama haysaaniine haye bashiiro madocoba iskugu bayri la'dahay aryaa bashiir sanooyinkii la soo dhaafay waxa u dhihi jira eh. ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay sanadka soo socdase ma ogo waxa u dhihi doono wax sana laa ka yeersiiya cabdulow warbow buntland idinla fadhidaa xamanaysaaniine haddii hadda caqabadda ugu daran laysku hayaa waa xulistii xildhibaanada hadda madaxweyne danina toddobiyo tobanka xildhibaan ee ssc loo jaraa laga furfuri laayahay kuwa uu soo qortayna liiskoodu soo bandhigaa la yidhi war madawiinigii hore farmaajo hatukor waliba erey heshiiska dana inti gollagal ee shireediis hama midoobaysaday marka hadda xildhibaanna usi hama midoobaysaday warortamaday adigu madaxaan ku fahmaynin maxaad u xamataa buda warya buda luuqudee luuqu soomaalin hayna miya war madayo weli alifmaygana lama barin waargeed timirkii miyaa la iskala tegey aryaadaha siyaasadda buntland war kama haysiine kaftankii la soo dhaaf kululaatay xaajadii arinta abdullawana waxaan maqli jiray eh? kululaadtay xaajadu warkuna meel kor u tegey waal waxaa kaloo la yidhi eh? kululaadta udiiriyo kabala'aantii warwali kale leeray shiinshilangaroori naftiisu shishikaali waar intaannu garanayna way dhaaftay wararadahan lagu buuqina reerihiinnii qabo warbawa siyaasada buntland haddaan la rogrogin rig baan helin waa ku waree dhaaniine eh? hadda toddobiyo tobanka madaxweyne deni soo qortay isnimadii waa diideen kuwa khaatuman waa kuwii hore uu sheegay iyagu dhammaan inay qaadaceen madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed karaashna wuxu yidhi annagu buntland kama simid ahaanayno socdo lasoo qortana aqbali mayno anna hadday iga dhammaato ss baan iska dhiibayaa mucaaradka o dhammina waxay leeyihin annagu deni wuxuu soo qortay aamini mayno mana ogolin ismaduna waxay go'aan ku gaadhaan afartan iyo hartay cidii ay doorataa lagu kala calaf qaada hayaa mucaaradkuna hadda waxay yidhahdeen madaxweyne deni alef waxmale iyo waa leeyahay isagaa laga haya sababtoo hadda ka hor ss khaatuma maamul gaara weeye buu yidhi haddana wuxuu leeyahy anigaa soo qorahaya xildhibaanadooda marka siyaasadda puntland garan maysa annigna waa ku wareedhaanoo waa ku dheerdhahaye eh. kudayo puntland kudayo siday dowladeedu tahay war bashirow ma jidhe iyo waa jidha wa isku qaba jidheen weliba warka wuu jiraa waa u badi jidheen laakiin weliba hasuusiday madawiine dani iyo madawiinegeen hore farmaajo meelo badan aan iskanagiyin doorasho langiyeediyo gobodaanan iskanakahdeen muddada inoola badsadoonan iskanakahdeen ani tanaazulaynan iskanakahdeen tuman iyo toddobada xildhibaan oo dani geega ka dheganyana hortiis farmaajo ka dheganayan iskana kahayen aakirkan kadambeenu madwiine farmaajoha miinkin kadamboytee katanazuley usinino katanazul doonon nagda war maday xantaa ku dambaysay adiga naftaadu xidhay fudhay jidhay iyo weliba hasuusada intee isku wareed wadaa wah waryaan geelaga bogjay fidhii kalamaang maaha war waxaan la huraya habaar laguma doorsadee toddobayo tobankii xildhibaan ee madaxweyne farmaajo dadka ku rafaadiye oo duqu baarlamaanku weynaa ka yeersiiyey alkudheeshinadia la xabadeeyo kulal dartii shaatiyadaan siibane saacadii u dambaysa waa kii ka tanasulaye dani wuxuu ka tanasuli doona dadka maxuu ugu wareerina war madawiine deni hati kahor wali maeray madawiine farmaajo markasa jid oo hirintiiskoroora ah. markiis derbigaseeda ma eray waa tanaasule malaha denina madius derbigaseeda iyo tanaasuli doona war hore waxaa loo yidhi siyaasaddu ninkii cayrinta ka badiya waa ka carartaahe sow lama barto aryaadhaha waxaa kaloo hore loo yidhi siyaasaddu ninkii qaawiyaba waa ku qaraxdaa urbow madaxweyne xasan shiikhiba waa ka yidhi hadda siyaasadda layskuma axsima waxaad ka goosan kardhaa laga goostaa war wallo weyna hadda miyaa tanaasusheen warkalamaana waxaa kaloo la yidhi marka ay tixgelinbeeshae laysxiniin taabto tartankiioo markii doorashada laysku tabar sheegto wuxuu hera taraaraba markay tiisa noqon weydo waa inuu tanaasulo ninkii taa ku filan waaya war waxaa kaloo la yidhi doorashadii tabtii lagu ballamo loo tukubi waayo tuhun iyo waxaa laga dhaxlaa toosan kaa harin aryaa waxaa kaloo la yidhi talaantaabiyo xeel leehayd turuqyaa xoog ku toosime talaantaab iyo xeel leehayd turuqyaa xoog ku toosime warkalamaanay war ma haysaane waxay weerareen la yidhi mandheera waar tii berbere ku dhoweyd saldhig ciidanoo meeshaas ku yaallayna weerar ku qaadeenaa la yidhi war ma baa uga xidhnayd war xabsigiinnii badda iyo cirka fiirisaba lagu xidhi jiray ma sheegaye mandheera waa gobolka waqooyi bari ee dalka kenya aryaamaadaa kenya siinaya waa n s afrika waa midoobey dhulna laysku hayo hadda warbawa shabaabka meelaha mushrinkii soomaalida joogta maxaa ku salada meelaha kale kenyada kale may aadaan war sowma maqal jabhado gaal xarbiya kuma jihaadaane jugta waxay ku hayaan islaam qiray jaliilkood war waxaa kaloo la yidhi dabku wuxuu ka shidan yahaa dunida aan muslimiintu inta ay ka degaan yaa loo dan leeyahoo daah ayaa ka dambeeya warwaan kalena wuxuu yidhi jihaad ruuxa naga doonayee yurub ka soo duulay dambuu inaga leeyahay maasagaa gaalu dilo waaye war kenya war kama haysiine wasiirka gaashaaniga aadan bara ducaale qofaa uunsa jiro haddaa u uunsado meelaan laga guba jirnoo ka gubtaa miyuu ku celiye warwarkaa naga qasinan reer kismaayo wuxuu u sheegay madaxweynaha kenya inuu salaan ugu wado war cid kale u qaadimeeyo ma waaye aryaadhaha idinkan kenya warka ahayna rayla odhinga wuxuu yidhi mu kalaan bannaanbaxayna somalilan buu ixtiraafay warayla udhinka waa faysal cali waraaboo kale weligiisna waa malxiis madaxweyne war unuga xataa saasaana qarabnaa laakiin waa karoona hal mugaan wax dhadhamin oo goorta dhergaawaanana dhashaana ka sii daran miya war cabdiraxmaan iyo shariif sanadka soo socda waa tartamayaan war cusub laba kaari maa ayaa ku yidhi dani baa tanaasulahaya waar muuse bixi sidaa ku tegi maayo warwaaqlo waxaan maqli jiray maxamed soo ku soo bixi maayo war shabaab badan waa la soo qabta kuwa kalena waysu soo dhiibeeni maxamed maayirkii hadda ka la sheegay gacanta ma lagu soo dhigay war adinka daba ku walaaq iyo shaqshaqshaqshaq aad wadiina joojiya warbow hadda kamaantaysa soo dhiibay amiir weyn buu ahaa la yidhi ciddiisuna samow bay baxday laakiin shabaabku macallin samow ka dhigeen war samow dadka laynaya xaggee lagu arkay bow hadda dhiigaysa maanta u yaqaaniin war samow intuu suubanaa ummadda ku nabadgelaysaa la dhihi jiray war hadda kahor waxaa layidhi nahla bari wax ka cunaya oo ku jira baa la yidhi looda adiyaa beer cuntay markaasuu maqla magaciisoo la naadinayo la leeyahay loodii maxamedaa beer cuntay maxamedow maxamedow markaasuu wuxuu yidhi maxamed badanay isuga intaan xeerada ku jiro marka hadda macallin badane jarminina war gaalihuurshiba hatu ka hormadius ulu roojey loo beerto hadaagdi sababtiyan weeli loodaa ka jirta madilaari jiifiyey may eray lijoojiyaana banaan lijiifiyaana banaan war aniga markaan dhagaystay sargaalka ayaan la xuseen cabdi u waraystay waxaa soo baxay wax badan oo ummaddaan lala maaganaayo ilaahay ka badbaadiyey ummow hadda barigii c b b aan hawaa khaldama miyaadna leedahay waree furunta ka dagaalamay maxaa ila yaabe afkii baai ari tubtiina koradee artay war tiifiyada ay soo saareen waxay dhaheen madaxtooyada lama shaqayn karno war cabdulaahi xirsi soo abaabulay war dowladdu ma in tiifigeeda keliya ku filay isku malaysay jinaaw dawladun saxaafaddu waligayimia ka fadhiido mogoradaasan war hadda saxaafadda wixii cusub ay usu cabtumi jireen xasan shiikha cusub war xasan uma baahna warbaahin usa cabtunta wareer hadda waan istaalinayaa haddama waxaad leedihiin dadkaaga dhinac ka raac yaanad dhumine dhinac ka raac hooy hooy dhinac ka raac war bashiiro warmaya sida ciidanka afrika intaad ogaad joogay haddoo sanad u dhiman yahay dheheen dagaalkan ka qaybgelaynaa mugay heer iyo fandhaalkala dhaceen meeri jarnaysan war in laga maarmay ogaadeen dee ma kula daaranayaan aryaadhaha soomaaliya waxaysan qabsan cid u qaba maysee samigey cabdulla waxa uu yidhi how intiidin laasaageed bal arkaasay uu egyihiin intiidin laasaageed bal arkaasay uu egyihiin fariimahaas xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsamaynaya nabadgelyo